saa dhacday aadaankii ay u akritay iqaamadii ay u akritay jamaaca sugidii ay u akritay khidbada ay ka sidays dadaalkii ay u akritay lameeduula wax ma dhiwaayo maxaa yeelay naag oo gabood fashi mana qaheyso laa tucaddu mukasira naag oo gabood fashay mana qaheyso taqsiirka ma dhicin ale lam yadur wax ma dhiwaayo waxay u akritay wax leewaayo maslaxat salaad maradii gunta shadeeda de mar guntanin salaadka mansixin aadaankii waa laba inay suu tuktiy weladiisii jamaaca sugudiis madluubaas ahay qiblo loo dadaade qiblo ay ka sugaysid madluubaas ahay taa daraaddeed u akirto lam yadar wax ma dhiwaayo maxaa yeelay maluu tirihaayo naag oo muqasira ah muqasira luma tirihaayo naag oo muqasira ah luma tirihaayo macnaha taksiirka ma taksiirka dhicin daraaddeedi saas waay wailaa haddii yani ay uahirin maslaxat salaad ay uahirin oo wax kale ay uakhirto maslaxat salaad uma ahirin wailaa hadii macnaha haday akhirto salaadii maslaxat salaad mu ahirin gadaalay udhigtay cunid yaa iska gashay wax cunow ay gashay wax dhamow ay gashay doolaawa yani utaali ay jiidaysa doolaawi jiididiisa ay uakirtay garaanay toleysi garaanki tolidii ay uakirtay koodii tolosha iska xirtay ama gabdha ujuuyin sheekadoodeeba khirtay fayadur waa dhiwaa fayaduru takiirkaas waa dhiwaa cala saxiix mana qabano takiirkaasi waa dhiwaa waa dhiwaa waysadana waysadeedna waa bureysaa waa taas waysadeedna waa bureysaa waysadeedna waa bureysaa markaasay icaada ku waajibtaa waa ku waajibaysaa ina soo celis intii soo martay icaadadana اxtiyaad waayo maxaa yeele xadadkeediyaa soonulaqahaa daa'im alxadaث waayo malayn xadadkeedi waa soonulaqahaa kii saliska qabina saale waayo sinta waayo nijaaskiyaa soonulaqahaa xadadkiyaa soonulaqahaa oo nijaaskiyaa soonulaqahaa sidida waayo tayamumkii saama ahayn inta waayo wayujibu waxaa waajibaa aamaho wayajibu waxaa waajibaa alwudu'a waajibaa weysa aa ah ku waajib wudu wakadaak waajib ma hotay dul asaab inta wakada yani wayajibu waxaa waajibaa alwudu weysadii aa ah waajibay haddii dhiiga baxidiisii taksiir xaggiisa yahay yadur waa dhiwaayey ma aho hadiska dhao sidii xeridii ay fogdaasi simbaayadii xeradiisi goodkii xeradiisii ay aada uma xirin xogdii aada uma cuun way sidii waa ku buriiskaas salaadina waa buriisay haddi salaad ay ku jirto intaa waay wayajib lwuduua waajiba likuli fardin fardi walba inay weys qaataa waajiba fardi walba in lu weys qaataa waajiba walow fardigaas manduur ahaado ninkii mutayamimka camal waaye maxaa adadkiisa baaqi wakadaa waxaa la too ah waajiba likuli fardin waxaa waajiba ah tajdiid lcasaabati marar goodkii yani oo meeha ay ku xeraysi cusboonteedii cusbaynteediina waa ku waajibaysaa goodkaas wuxuu ku tacalluqo oo dhaqidii inay cusbaysa waajib waaye ubidii inay cusbaysana waajib waaye xeridii inay soo cusbeysa waajib waay fil asax manaa qabano waxaa loo qiyaasahaa tajdiid lwudu a loo qiyaasihaa wakada waxaa la toohaa tajdiid asaabati goodkii cusbeyntiya simbaya unka goodkaas oo naagaha marki caada ay xerahaayaan waxaa nidaar ay xamar ahaan ee banaadirkaay simbaya aa nidaar ma ogeysa maalida weyn waxay jira good la iska lahaayeen cusboontii yaa waajiba iyo wixii ka tacaluqaayana in la cusbeeyo waakaas waajib waayo oo maxaa ahay waxay ku tacaluqaayay dhaqidii in la cusbeeyana waajiba mar lamaad goodkii u xirnaay inay dhaqdo haddii daadaahday hadday daahdaani fardi walba in laweysa qaata waajib waaye ay qaadataa kuwaajibaa goodkii yani iida ay xirnayd oo maha ay ku xirti dhiig ay ku celihaysi inay cusbeysana waajib waaye macnaha yani waxaa lamid taha waxay goodkaa raacayey dhaqidii dhahay waa inay cusbayso waajib waaye cubudii inay cusbayso waajib waaye hadday soonku jirin hadii waktigaa soon as walow inqaaca walow inqaaca haddau go-o damuhaa dhiigeedii ha go-ay bacda lwuduu'i waysadii bacdigiisi bacdigeedii waysadii bacdigeedi dhiigii go-ay ولم تعتد إيدي مع خطي ولم تعتد ما واحد اعتاد يعتاد اعتد ما ولم تعتد اسكال ما ولم تعتد اعتاد الله يحييهم اعتاد ما هو ولم تعتد أي كعادة لن إيدي انقطاعه قؤجيس انقطاع الحياة حيث قؤجيس أي كعادة لن وعوده وعود وعود الحياة حيث سنخشيس أي كعادة لن من caarif oo tiq ana asu sheegin naqashadiisa loo sheegin maxaa la yihi wajab alwuduu maho wawasica oo waasic zaman linqitaaci zamankii aska go-ay go-idaa zamankiisne wuduu'an wa salaad weyse i salaad usu waasica yahay wajaba alwuduu'a waajibaa wain lam tactad walow inqaac walamtaha walow inqataca haddoo go-o damuhaa dhiigeedii waysadii bad bacda lwuduui waysadeedii bacdigeedii ama fi lwuduuiyaasku go-ay waqabla salaati waa kaas ama fi salaatiyaasku go-ay kiiska naqdadee oo tactada anka anka ay ka caadeelanin inqiaacahu inqiaacahu yani dhiiggii go-idiis kama caadeelanin umacaada ahayn iyo wacawdahu naqashadiisa umacaada ahaanin nin oo abiib oo caarif ama nin caarif inaa soo naqahay uma sheegin wawasica oo waasi ahaado zamanlinqiaaci go-dii waktigeediine yani waxa u waasi ahaaday wuduan wa salaata wayse qaadasho iyo salaadeedii oo waasic yahay caadada qaba yani amase nin siqa u sheego unaq karaa lahaas waa waasi waa waasicnaa karaa wajaba wudu waysaa waajiba waxii farjigi korkiis ahaay oo dhiig ahaay inay baabi'iso ay tahdo yani waa ku waajiba ay tirtirto waa ku waajiba waysana waa waajibaysaa o amase ictaadad waa ucaada lahaatay ictaadad waa ucaada lahaatay waxay ucaada lahaatay waxay ucaada lahaatay inqiaacay ucaada lahaatay coodna waa ucaada ahaa waa ucaada lahaatay oo ictaadad waa aada lahaad waja bas yani inqiaacay waa aada lahaatay iyo coodkii oo wacaada lahaatay wawasica waa waasi ahaa zaman inqiaacina wuduan wasalaam waasi ahaa oo ictaada waa wacaada lahaatay nin yani iqa u sheegay amase ida aw caada lahaati go-idii inakashadiibe wasica waa waasi ahaaday zamanu inqiaaci go-idii yani zamankeedii bixasab alcaadati amase yaas uu waasi ahaaday amase ninkaa tiqada ahaa u sheegay inaa soo noqohaay wt yani zaman inqiaac waaas waasi ahaaday wudua wasalaata wajaba wudu wudua waajiba lamada masala basaas leewahay wudua kuwaajibeysaa subxaan allah waysaa kuwaajibaa wayska ala madaxaal bas hal ra'at ra'at ilmar'atu ma aho ra'at maljawa faslun hada kani faslun waay istaxaadadii axkaamteedi mustaxaadadii axkaamteedi uu fasal yahay ra'at macnaa idaa ra-at hadday aragto almar-atu naagtii yani dhiigyaalka xaggoodii fi sini lxeedi fi sini lxeedi yani culamadan horo badigood fiixsin lisini lxeedi laanta waa lisini lxeedi xeedka lahaantiisii aydhan jireen laakin bimacnaa fiiday ku fiican tahay oo bacdun la cabiro bacda tamaamihi lisini lxeedi idaa ra-ad haday aragto ra-ad haday aragto naaftii dhiigyaalka xagoodii lisini lxeedi fi sini lxeedi xeedka yani san sanadiisii dhexdeedii haday ku aragto fi sini lxeedi aqalahu aqal alxeedi xeedka aqalkiis haday aragto amase i wax ka badan sidi hadda shaarix ka dartoo haayo ifa akhara fakulluhu dhamaantiisi xeednu xeed waaye wsufratu wadusufrati kii oo boonaanta usaaxib ahaay walkudratu wadulkudratu kii boonaanta usaaxib ahaa usna xeedun xeed waaye fi asaxi manaan qabano fi asaxi oo fiyooda badan manaan qabano waxlayna marta in kaala dadtay tahay mubtada'aatun mubtada'atan too luu bilawday mubtada'adaasoo mumayaza oo magaciisii oo soocan oo soocahayso hayso wax sooca karto hadday tahay mubtada ay tahay macnaha ti oo aan qabahina fain cabara fain cabara hadduu gudbo fain cabara dhiiggii hadduu gudbo ad gudbo hu ataral xeedki haduu gudbo cabara haduu gudbo damkii damiirkii mustatirka ahaay ihi daahirka ahaay mustatirka ma otan waxaa loo celiyaha damka fain cabara haduu gudbo hu magaciisii aktarkii hadaas gudbo aktaralxeed hadaas gudbo markaas maxaa la heli maxaa la yeelaa fafiihi tafsiir waa bshardigi yaa ma fafihi waxaa ahaaday tafsir amase waa bshardigi waxa waaye nudira waa la fiiriyaa waa la fiiriyaa asbatan yani adgud fain cabara man gudbo aw gudbo yani damkiyaa gudbay hu asalaleed gudbay lamadii damiirkii daahirka ahaa intee loo celiyaa kii magaciisa mustatarka ahaa intee loo celiyaa aahirka hadda maxaa ah damiirkii mustatirka ahay waxaa loo celiyaa abara mustatir maxaa waaye damka damkii hadoo gudbo damiirkii mustatirka ahaa waaye wakaas abara hadoo gudbo hu akara akarkii akar alxeed akar alxeed hadoo gudbo damiirkii mustatirka ah yani oo daahirka ah taasaa loo celiyaa ala fiiriha fafihi tafsiil jawaab jawaabki shardigi waa kana inta jawaabtii shardiga ahay lafii tasfirna ahaaday tafsil fika fidkeen ku jiraa kalaaad wala fidka fidkeah ade ama se waxa qadareysaa jawaab shardiga nuira sian nuira waa la fiiriyaa hadda waay inshaal tahay mubtadaatan too bilaabo mumayaza haday tahay to mubtadaado mumayaza kala soo wax kala sooceheyso bi an taraa inay aragta waayo qawiyan oo qawi ah wa daciifun oo daciif ah fadaciifu daciifki istixaadatun waaye dhigshuban waaye walqawiyu kii xooga lahaay xeedun xeed waaye in lam yanqus yani haddaadka nuqsaamin can aqalihi can aqali lxeedi xeedka aqalkiisi haddaadka nuqsaamin جعلنا إن شاء الله تفصيل فيه عن قتل حمرة وهي ولا عبر أزوبي أكثره بدغيس هذه أقل حد أو يوم الليلة أسكت النان أو أكثر كيس أسجد بين مركاسي ولا غسل ضعيف وضع مركاسي معلية قوي حاب واي هذه سميس حادي هاي هذه أقل الحيض سنوسان أقل الحيض محاس هاي أقل الحيض محاس هاي محاس هاي aqalulxeed yani maxaas ahay ay afiiriha aqalulxeed maxaas ahay yom iyo laila ma oho yom walaila iska nuqsaamin walaa cadba alaa asgudbin oo agtarahu aktar alxeed xeedkiisi badnaa badnaayna asgudbin markaas xeed haddii caba asgudbo aktar alxeed yani dam fasaad waayo istaxaada waayo hadii aska yaraadana aska yar yahay aqalxeed aska yar yahay yom walil as ahayn labati afar sac reer as yahayne maxaa laleeyaha yani usne infasaak waaye hadda lisin lxeed walaala kasab daciifa daciifkane kan daciifka ahaaye can aqali duhri duhur yani kiisi ka yar duhurkiisi yaraay aska ruksaani duhurkiisi yaraay maxaas ahay tama iyo shan mayna hasbeeraanin markaas hashoo mas'alo todoba waayo todobadii shalay aan soo hadda insha allahu tacaala ma bixinee meen waxaan soo niri hore waxaan niri xeedka waxaas leeyahaa yani axkaamaas leeyahaa aqsaamaas leeyahaa alwaanaas leeyaha awsaaftii haddaan ku jirnaa awsaaftii sifayaalkiisii aan galaynaa Eh, sifyaalkiis waa soo sheegnay kiis ahaay waxaa ahaa sifadaha waa la sheegay sifaadka waan soo warani horeen kasoo warani awal xeel aan kusoo sheegnay macnaha waxaa waaye sifaa asliha anil awsaafta afara ahayd sakina culeys oo yani culeysa adag nasina furka iyo quwataloon iyo tajarub asnil oo taloon iyo tajarud looga dhacay tajarud ahaana marka intaan as ahay soo niri faslul ra'ad aan ku xus doonaa mahaasaa insha allah waxtihaa aftaraas biha aqalaas biha ghaalibaas biha ti hadda soo marna waay sinul imkaan aqalu siniin tucu siniina maldhaynoy macnaha naagtii waxay ogaatay bisinil xeeli xeelka sinigiisii maxaa sahay sagaal sano sanadii sagaal sano i wax ka badan waxay aragtay aqalahu aqalal xeeb ay aragtay walam yacbur yani ma gudbin maaa lii sigi akarahu akar xeeb ma gudbin wa kulluhu dhamaantiisi xeebn xeeb waay maanaa naartii hadday aragto naartii hadday aragto isinin xeed iyo xeedka lahaantiisii hooda dhahi jira laakin fi sin ilxeedi faha shuraaxda kaleeto xawaashi lmasriyiina iramale camal iyo iyo bujeerami iyo argaas kulli iyo magaciisi wasiidka iyo kulli fi sin ilxeedi laamtaa bimacnaa fi waaye macnaha fi waaye isticaara tabciya layidhaahaa curuurta waa lasu caariyeystaa sidii markmeho oo laamdo maarti udib imraatun fi hiratin macnaha qalbi hira saasay ahaa jirta hihi magaciisi laamta waxaa loo isticmaalayay nafci dura isticmaalaa maxay ahayd ti fircoonba waaye naagtiis maxay ahay tiri maay tiri amed ayada aheed alaa kuli haal soco wala helaa insha allah isimlaheedi macnaha ibn xajar iyo ragga waxay leeyihin macnaha bacda tamaami tamaami sinilxeedi yani markii sinilxeed layihi fi sinilxeedi macnaha bacda tamaami sinilxeedi xeedka yani sinad sanadiisii markay dhamaato bacdigeedii aqalahu ay aragtay o aktarahu ay aragtay aqal alxeeday aragtay o aktarahu aktar alxeeday aragtay walam yacbur ma gudbin ma aho walam yacbur ma gudbin alhu aktarhu walam yacbur ma gudbin aktarhu aktarkiisii ma gudbin walamaya buur ma gudbin akarhu manaa akarhu badigiisi ma gudbin akarhu badigiisna ma gudbin xeedka sanadiisay ku aragtay bacda tamaam sin xeed maxuu ahay sagaal sana sinilxeed ahaa aqalnahu ay aragtay aqalalxeedi ama wax ka badan yoom iyo leila ama wax ka badan walam yacbur ma gudbin aqalkii aktarahu aktar alxeed ma gudbin aftral xeed muxuu ahaay muxuu ahaay tamishan intii halahaas walam yujaawiz ilmarada irsaadka ahaa jira mas'alo weyn oo raqiiq ah oo dadka yani aada su-aalina kudhex jirtaa midaa soo gelaysaa badan walam yujaawiz ilmarada askugaabsaa irsaadka askugaabsaa maradka asgudbin maradka macnaha waa waaye aktarkii ma gudbin intaan adi caadad ahayd caadad ahayd ma gudbin oo badnaa istiqraal la ogaayo fakulluhu dhammaantiisii xeedun xeed waaye intay aragti dhammaantii xeedun xeed waaye markaas kay aragti yani isku hal waaye ha madoobaado yani ha gaduudnaado ha ahaado yani asfar a ahaado farqi male mubtada a ahaato ama muctaad a ahaato yani farqi malahaanin caadadeedii ama agadoonto ama ay gadoomin yani ilaa waxaa la arkaa bakiyatu ilaa inuu ahaado korkeedii dohrikiisi baaq shaarxa waa suurehaa allahu taala dohri walam yacbur ma gudbin hmm, bacda tamaami sin lxeedi aqal alaqalu ki yaraay magudbin akaro magudbin fakulu dhamaantiisi manaha kulamaa ra'athu kay aragti kulligii fakulu kulamaa ra'athu kay aragti kulligiisi xeedun xeed waaye taas ku celiy kulluhu kulamaa ra'athu kay aragti kulligiisi xeedun xeed waaye midib kasta al ahaado sufra ahaado asfar ahaado akdar ahaado farqi malahaa wsufratu wadu sufrati tii buuraanta u saaxib ahayd iyo wlkudrati wadkudrati wadkudrati ti u saaxibka ahaa igaal sheega wsufratu wadu sufrati tii oo buuraanta u saaxib ahaa iyo wlkudratu kii magaciisi oo bulaanta u saacib ahaa una ka soomaaligan waaye mhm. macnaha oo usaaxib ahaa bulaanta usaaa yani hataa tufro iyo kudra bidibyaala wasfigiyaan ku jirnaa maxaas leeha awsaakaas leehaa balsoolino awsaasti maxay ahayd sakina natina mo iyo maxaas ahay maxaan soo sheegnay qawi iyo daciif iyo tajarub inta ha ahaay oh, awsaaftiyaa ku jirna hadda waxaa la hormay lamadii daciifka ahaay ee sheekha soo hormarsada maxaa yeele lamada hadda oo oh, sufro iyo kudra lama midib waaye dhexdoodii farqi yal ah u ee macnaha hadda sufradii iyo kudradii kulligoodii lamadaa kulligoodii bay xeed xeed waaye xeedun xeed waaye kulii xeed eed waaye sufratu iyo wadi sufratu sufrahaki usaaxib ahaay buraanta usaaxib ahaa iyo wlkudratu yani buraantkii usaaxib ahaa kulluhu dhamaantiisi xeedun xeed waaye macnaa kullu minhumaa sufro iyo kudro lamadoodii kii kamid ahaaday oo kamid ahaa ko kamid ahaa kii kamid ahaada xeedun xeed waaye فilasai manaqabano macnaha waxaa la wadaa waxay naagta ay arkayso akaas naagta waxay arkay zaman اlimkan zaman اlimkan waxay arkayso diigii ma gudbin muddadiisii aqalulxeedna aqal sinulxeedna kama yara aqalulxeedna aktarulxeedna ma muudin intaas ln dam qabo waxaa u daliil ah uma catiya qolkeed daliil ah yani um catiya hoolkeeda u daliil ah waxay tiri kunaa waxaan ahayn laa nucaddu kuma tiri jirin asufratu buuraanta uwa yani yani buuraanta lamada waaye shay kuma rin hadda maxaa nii lama lama sheeg waa gaduud sufra waxbaa gaduud oo wax yar yani lagu dari cadaan darsan yani waxa waaye aan calaa kuli xaal waxa waaye carun waayo kulligiisi kudraha waa carun sufradana waa carun shay malax ay ku jirto waayo carun ay ku jirto waayo shay oo carun aan la hiraa carun waa taqaani waxraas hadda kan waxaa lagu jawaabay caaisha umu catiya qoolkeedii maxay tiri sufro iyo kudro shay aan kuma tirin jirin xadiid waayo ninkii xadiid aqaani maxaa isleeya caaisha umu catiya basaasa tiri saxaabi waaye mawquuf waaye waxaa luu jawaabay qoolkeedii waxaas kor imaadohay caaisha qoolkeedii abaa caaisha radi allahu tacaala canha alakraadi ahaadee waxay ahayd yani naagaha ay tiri yabcana il yabcana waa u diri jireen naaga kaanat nisaa naaga waxay ahaayeen yabcana kuwa u diray ilayha caaisha agtee xaggeedii adurjata ay jiri jireen adurja macnaa good ay udhibi jireen fiiha goodaas waxaa ku dhex jiri jiri alkursi fi suuf good oo suufku dhex jiro ay u dhiibi jireen goodkaas fiigiisa suufka suufka manaa fiigii waxaa qaraib alxadiis isku jiraa waxaa ku dhex jiri jira asufratu oo min dam alxaadi ah waxay ku arki jireen yani ay u dhiibaayeen caaisha ay u dhibi jireen good oo yani suuf isku jiro oo suufkane yani yani shay oo boor leh asku jiro oo dhiiga xaggiisi ah min dami lxeeda xeedka dhiigiisi oo oo magaciisi jaala jaala ah dhagalow ah niraa muka asihay u diri jireen bacdi waxay dhihi jirtay laa tacjalana hadegdegina xataa tarina alkasa albaydaa intaad yani biyo cad oo cadba oo biyo cad intaad ka aragtiin hadegdegina alkasa macnaha nuuri camal waay shabaha loo wadaa drj macnihii waxa waaye darja waa la akriyi daraja waxa waaye good oo waayo oo suuf ku jiro macnaha goodaha waayo oo naagaha farjigoodii ay gashtaan fuudka suuf jiro tamboni ah hadda la yiraa suufiga hadda tamboni ay dhiibi jireen macnaha goodka farjigooda ay kucuwaan farji markii kabacdi waxay tiri hafi ah yani intaad ad aragtaan oogtiini oo meha ad geliseen yani inaa soo cad ad aragtaan kaska waxaa la yidhahaa biyaha unaaka himaarkii ceebka ka dhamaado biyaha cad ay arkayso aa la yidhaahaa kaas dhahoriya uwadakaas xeeb xeebkay iida ku jirto oo dhiigeedii inay ka dhaahir naqata ay wataa imaam maaligaa wariyey waxaas a wariyey tanaa aarishay calaa kuli xaal naagaha yani waxay ku dajiyaayeen suufay geliyaan meesha oo tamboonigan waaye ama cobka waaye ama se goodaa geliyaan farjigeedii waxaa intaas yani waxaa loo gelihaa dhiigaas tiyar iyo tooweynba waa gelihaye horta tooyaraa gelihaa tooweyn sidii korseedii dhiiga as u halaynin oo dhiiga as u baba-in dhiiga as ba-in ayuu yidhahdeen ama halaynin ba-in lamada waa nidaha basta waxa waaye waxaa lagu shabahay qoyaanka naarka imahaayo nuuryadii cadeed a lagu shabaha waay qasa waa nuuryo jas aa la heraa jasya nuuryo waaye yani aloo wadaa waxaa lagu shabahay naarta qoyaanka imaahayo qoyaanka oo nadiifka eh waxaa lagu shabahay saafi ahaashada fiigiisi biljasi nuurya algushafahay algushafahay hadda maxalukhilaafka waxa waaye fi geyri ayaam alxeed haddii cabto ayaam alcaada caada haddii ku aragto xeebun waay jazman aa la yidhi intaa eeb